الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد أيها الإخوة في الله وموضوعي السدحات ee aynu kaga hadlaynay cunwaankii afkaarun ajnabiya ghaasiya cala alislaami wa ahlih afkaar ajnabi ah oo shisheeye ah oo islaamka iyo dadkiisa ku soo duushay ayaynu silsiladeeda ku jirnay waxaynu soo marnay ka soo sheekaynay oon laba fadhi ku qaadanay istishraaqa iyo mustashriqiinta gaala diinta baratay inay fasaadisana u baratay waxaa ku xigay aynu qaybtii labaad ku qaadannay alcalmaaniya oo ay ahayd dad qaba diinta in nolosha laga fogeeyo oo ayna diintu nolosha shaqo ku yeelan ama kulligeed hala dagaalameen ama iyada iyo maamulka iyo siyaasadda ha kala saara calmaaniyiinta iyadana aad baan uga soo hadalnay laba fadhi baynu qaadanno kaga hadlay cunwaankani waa kii saddexaad marka waxaynu kaga hadli doonnaa insha allahu tacaala wax ilaahay inaga waafajiyo alcaqlaaniyiin qolo la yidhaahdo caqlaaniyiin qoladaasi waxay leeyihiin kuwo hore oo taariikh hore wakhti dheer jiray iyo kuwa cusub oo hadda wakhtigan aan joogno iyo wakhtiyo dambe yimid labadoodaba caqlaaniyiin baa laisku dhahaa wax furuuq aan badnayn baa u dhaxaysa waxaan ka hadli doonaa marka alcaqlaaniya halkaas dadka soo hoosgala caqlaaniyada la ysku yidhaaha taariikh ahaan xaggay ka soo bilowdeen muslimiinta ka hor muslimiinta dhexdooda afkaartooda markaan wax ka iftiiminno ayaa darsiga inoogu xigkan insha allahu tacala waxaan kaga hadli doonnaa alcaqlaaniya alxadiida caqlaaniyada cusub ee hadda jirta oo iyadana xalqo khaas aan u samayn doonno insha allahu tacaala darsigeenna kan ku xiga biidn ujeeddada aan ka leenahay silsiladanna bilowgii baan ku qeexno wax weeyaan inaan dadka muslimiinta ah khaasatan da'yartooda in aan aqoon darro lagu helin oo dad wacyile ay noqdaan waxaa jira ka warhaya wabitaali iska ilaaliya calaa xaddi qowli xudayfat bn اlyamaan radi allahu tacala canhu ardaa kana الnaasu yas'aluuna rasuula اllahi sal lla alay wasalam can اlkhayri wakuntu as'alhu can الshar makhaafata an yudrikanii marka siaad sharka isaga ilaaliso ousan kuugu dhuumanin oo marmarka qaarkood inta malab laguu mariyo adoon isagoyn aadan liqin wada khatar markaa diintaada iyo aakhiradaadu gelin iyo adduunkaaguba wixii inaad fahansantaho wax ka fahansanta wacyi u leedahay ujeeddadu taas wa haddaba alcaqlaaniya waa nisbatun ila alcaqli alcaqlaaniya waxaa la yidhaahdaa waa shayga caqliga loo aaneeyey ama caqliga loogu abtiriyey ama caqliga loo tiiriyey loo nisbeeyey caqligana luqada waxaa lagu yidhaahdaa sida uu leeyahay ibnu manduur fi lisaan اlcarab alcaqlu huwa alxijru wاnnuha ضد الxumq wاljamcu cuquul buu yidhi yaani doqonnimada iyo nacasnimada macnaha ka soo horjeedaa waxaa la dhahaa caqli la dhahaa marka la jamciyana cuquul baa lagu jamciya waxaa kaloo uu sheegay wuxuu yidhi alcaqlu huwa الtamyiiz aladi bihi yatamayazu اlinsaanu min saa'ir اlxayawaan caqligu waa soocidda shayga ilaahay bini aadamka uu kaga soocay xayawaanaadka intooda kale ayaa caqli la yidhahda waxay isweydiiyeen culimmadu limaada summiya alcaqlu caqlan caqliga maxaa caqli loogu magacaabo waxay yidhaahdeen liannahu yacqilu saaxibahu can altawaruti fi اlmahaalik lianna ruuxa uu ku jiro caqligu iyo garaadku wuxuu caqligaasi ka celiyaa oo ka reebaa oo ka dabraa oo ka xakameeya uu ku dhaco yacni meelaha uu ku halaagsamayo meelaha dhibaatadu kaa soo gaadhayso iyo shayga dhib kugu soo gaadhayo waxaa kaa celinaya oo kaa xanibaya oo kaa ilaalinaya waa caqliga biidn illaah marka caqli waxaa loogu magacaabay lanna alcaqla waxaa la yidhahdo dabarka la yidhahdo asalkiisa alcaqlu waa dabarka marka wuu ku dabrayaa muxuu kaa dabrayaa wixii xun inaad ku dhacduu kaa celinaya saasaa caqli loogu magacaabay bay leeyi dhanka marka la yidhahdo isilaaxa xagga waa dhanka luqada laakiin caqli maxaa la yidhaahdaa dhanka isilaaxa wuxuu leeyahy shekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmat ullah alcaqlu qad yuraadu bihi alquwat alghariisiyatu fi linsaan allatii biha yacqil caqliga mar waxaa loola jeedaa oo loola qastaa quwadda ilaahay bini aadamka dhexdiisa ku abuuray oo uu wax ku fahmo oo wax ku ku garto quwaddaa kugu jirta eed wax ku kala soocayso eed wax ku garanayso ayaa waxaa la yidhaahdaa alcaql waana quwo ilaahay bini aadamka ku abuura waay mar macnahaasaa loola jeedaa waqad yuraadu bihi nafsa an yacqila wayaciya wayaclama marna waxaa loo isticmaalaa caqliga garashada iyo fahamka iyo cilmiga laftiisa kelimadu waa masdar waa masdar marka mar waxaa la dhihi cilmiga aad garatay iyo garashadaada iyo garaad yani fahamka aad fahamtay taasaa waxaa la dhihi waa caqli marna shayga uu ka yimid ee kugu dhex jira ilaahay kugu dhex abuuray xubinka baa caqli la yidhahda marna xubinkii baa lagu magacaabi marna marna xubinkii wixii ka dhashay oo cilmigii iyo garashadii ah lafteedii baa la dhihi caqli la dhihi labadaba waa loo isticmaalaa buu leeyahay wuxuu leeyahay falwalu qowlu limaami axmed wa hayrihi min asalaf in xubinka wax kala saare ee wax garta caqli lagu magacaabo oo loo isticmaalo sidaana lagu qeexo waa imaam axmed iyo salafka qaar ka mida qowlkooda wey oo waxaa imaam axmed uu yidhi alcaqlu hariiza waalxikmatu fitna caqligu waa abuur ilaahay geliyo bini aadamka xikmadduna waa inuu ruuxu dhug leeyahy fitna tan labaad buu yidhi oo ah caqliga in loo isticmaalo cilmiga laftiisa wuxuu yidhi waa qowlu tawaa'if min asxaabina wahayrihi waxaa qaba qaybo ka mida ee eh, culimmada madhabka xanaabilada iyo hayrkoodba oo waxay yidhahdeen buu yidhi alcaqlu darbun min alculuumi aldaruuriya caqligu waa qayb ka mida culuumta laga maarmaanka inuu ruuxu garto culuum waxaa jirta culuumu daruuriya la yidhaahdo cid walba ay garan culuumta noocaasa waxaa la yidhaahdaa caqli la yidhahdaa buuri sidaana qolaa ku magacaabo wakiilaahumaa saxiix buuhi marka labaduba waa sax in xubinka laftiisa la yidhahdo waa caqlina waa sax in cilmigii isagu uu dhalaya ka soo baxay la yidhaahdo waa caqlina waa sax labaduba waa sax buu leehay maxaa yeelay faina alcaqla fi اlqalbi mila albasari fi اlcayn yuraadu bihi اlidraak taara wayuraadu bihi alquwata alatii jacala allahu fi اlcayni yaxsilu bihi اlidraak faina kula waaxidi min cilmi اlcabdi waidraakihi wamin cilmihi waxarakatihi xawlun walikulli minhuma quwat walaa quwata ila billah wuxuu leeyahay waa sida isha oo kale isha luqadda carabiga waxaa lagu dhahaa sida uu leeyahay mil albasar waay fi lcayn basar basarka markaad basar tidhaahdo aragga laftiisana waa la dhaha isha wax arkaysana waa la dhaha aragga laftiisana basar waa la dhihi isha wax arkaysana basar waa la dhihi caqliguna waa sidaasoo kale fahamka iyo garashadii cilmiga ka soo fulayna caqli waa lagu magacaabi asaga laftiisana caqli waa lagu magacaabi oo xubinka ah sidaasuu leey shekh islam ibnu taymiya caleyh raxmat ullah kitaabka istiqaamada qeexitaanka marka caqliga inta aan kaga baxno culimmada qaar ka mid ah waxay yidhaahdaan caqligu shan malakuu leeyahy shan qaybood oo qaybo wax u xilsaaran tahay qaybiba muhimmad bay u xilsaaran tahay waxbay qabataa ta kale ka gedisa waxay yidhaahdaan malakaadka caqligu waa malakatu aliraada iyo malakatu alidraak malakat اlistimtaaj malakatu lxaafida iyo malakatu اdaakira waa khaanado shaqooyin kala gedisan qabto qaybi waxay qaabilsan tahay alidraak aliraada dheh doonitaanka markaad wax dooni rabto qayb caqligaaga ka mida ah ayaa doonitaanku ka yimaadaa qaybbaa qaabilsan qaybta labaadna malakaltulidraag baa la yidhaahdaayo waxbay garataa waxa aad doonayso inaad garato ama inaad fahamto ama inaad haleesho ayay iyaduna ku saabsan tahay oo waa qaybta fahamka iyo garashada iyo qaabilsan wa qaybta labaadna malakatulistintaaj baa la dhahaayo shayga meeshan yaalla korkiisa waxa ka muuqda mooye gudihiisa waxa ku jira inaad la soo baxdo oo waa fahm markaa daqiiqa u ah kulli waa lagu kala tegsan yahay dadku waa ku kala xoog badan yihin marka dadka qaarkoodna waxaan muuqda inta ka muuqatay kaga kaaftoomaan oo ma sii gudbi karaan dadka qaarkoodna ilaahay wuxuu siiyey awood ay gudaha intay galaan ay wax kala soo bixi karaan hadal baan maalan maqlaynaa hadalkaa dadka ruuxna daahirka unbay ka fahmayaan dadka qaarna ilaahay wuxuu siinayaa hadalka intay shiilaan oy dhuuxaan gudihiisa wax ku jira inay soo bixiyaan marka malakatulistintaaj baa la dhahaayo qayb caqliga ka mida baa u qaabilsan oo u xisaara qaybta saddexaadi waxa weeye ama afraad baan dhihi lahaa malakat lxaafidaa la dhahaa xaafidadu waxa weeyaan waa qaybta haysa ee xifdida wixii aad qabatay waxaad fahamtay waxaad baratay qayb baa ku haysa waa kayd waa qaybtaa xifdinaysa marka kaydinaysa haynaysa iyadoona qayb wa qaybta u dambaysana malakatu daakira la dhahayo waxay leeyihiin wixii e, aada halmaantay xusuus wixii kugu jiray oo qaybta xifdigu weelka ku jiray laakiin waxoogaa kaa yara lumay inaad dib u soo xusuusato ood xusuusato xusuustaasay qaabilsanta xusuustaas bay qaabilsantay intaaba waxaa la yidhaahdaa waa malakaadka caqligaa la yidhaahdaa waa khaanado kala duwan oon shaqo isku lahayn midba shaqo gooniyaa ilahay ugu talagalay tabaaraka wa tacala ayib alcaqlu fii majra taarikh kitaab la yidhaahdo baa intaa qoraya intaa haddaan kaga soo gudubno waxaa doodi ka jirtaayoo laysweydiinaya caqliga iyo qalbigu ma isku mid baa mise way kala duwan yihin ya maanka iyo caqligu ma laba shay oo isku mid ah mise way kala duwan yihin waa masalo muran ka jira murankeeda maadaama hadda ayna aada noo sii khusaynin waxaan kaga gaabsanaynaa laba ra'yi baa la qabaa ra'yi wuxuu leeyahay caqligu iyo qalbigu way kala duwan yihiin qalbigu waa wadnahay leeyihin caqliguna maskaxdu ka yimaadaa saa qolaan ahaysa maskaxda oo madaxa ku jirto macnaha maskaxda ayaa qaabilsan oo caqli la yidhaahdaa qalbiguna wadnuhu ku jira laabtuu ku jira sidaa qolaa u kala duwaysa imaam axmed baa laga soo guuriyaa qaarna waxay leeyihiin caqliga iyo qalbigu waa isku mid waana wadnaha maskaxdana xidhiidh buu la leeyahay oo qalbigay ka imaan kadibna maskaxday maraysaa isagaa maskaxda u gudbinaya caqligii iyo qalbigii labaduba waa isku midoo waa kan laabta ku jira wa wax farqigana uma dhexeeyo sidaana qaar baa maraya waxay deliishadeen qolada sidaa qabaayey aayado qur-aanka ka mid iyo axaadiis bay deliishadeen waxaa ka mid ah aayadahay deliishadeen aayadda rabbi tabaaraka wa tacaala uu leeyahay ina fii dalika ladikraa liman kaana lahu qalbun ah. arrintaa laga soo sheekay waa suuratu qaaf waxaa ku sugan xusuusin iyo waanin yay ugu sugan tahay liman kaana lahu qalbun waxaa laga wadaa waxaa laga wadaa ciddii wax fahmaysaa laga wada marka caqli iyo qalbi buu isku mid ka dhigay bay leeyihi araada bihi alcaqla fadalla cala ana alcaqla fi lqalbi caqligu inuu qalbiga ku jiro baa laga qaadan bay leeyihi aayaddanaa kaga siicado alla wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala afalam yasiiruu fi اlardi fatakuuna lahum quluubun yacqiluuna biha war mayna dhulka soconin afalam yasiiruu miyayna soconin fi lardi dhulka oo fatakuuna ay ahaato lahum iyaga quluubun qalbiyaal oo yacqiluuna ay ku fahmaan biha iyada ah, marka qalbigii baa waxaa loo tiiriyey ya caqligii soo ma ah, qalbigii baa laga dhigay inuu isagu yahay midka yacqil midka idraagga iyo fahamka iyo shaqadaa qabanaya aayaddu waxay ka dhigtay inuu qalbiga yahay saas daraaddeed ba waxay leeyihiin aayaddu adaafat atacaqula waalcaqla ila alqalbi bay leeyihin waxaa ka mid la mid ah lahum quluubun fii suurati alacraaf lahum quluubun laa yafqahuuna biha qalbiyay leeyihiin ayna waxba ku fahmin alfiqhu fahamku waa shaqadii uu qaban lahaa caqligu soo ma haddana yaa la siiyey qalbigaa la siiyey marka waxay leeyihiin qalbigu caqligu wuxuu ku jiraa uun qalbiga sunada nabigana sal lay slm waxay deliishadeen xadiiskii nebiga sal lay slam rasuulku yidhi alaa waina fi ljasadi mudqatan ida salaxat aw saluxat salaxa aljasadu kulluhu waida fasadat fasada aljasadu kulluhu alaa wahiya alqalb ah, xubinka salaaxiisa iyo fasaadkiisaba jidhku ku xidhan yahay waa waa qalbiga mar hadduu isaga yahayna waa caqliga madhabkaas oo caqliga meeshuu ku jiraay inuu qalbiga yahay maskaxda aysan ahayn waxaa ku tegey a'imo fara badan oo uu ka mid yahay alimaam abulxasan atamiimi ou ka mid yahay alimaamu nawowi wuxuu u tiiriyey imaam nawowi asxaabu shaafici iyo jumhuuru lmutakalimiin inay sidaa qabaan waxaa rajaxay sidoo kale shaykhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmat ullah mucaasiriintana waxaa rajaxay ashaykhu limaam moxamed amiin ashinqiiti saaxibu adwaa'i albayaan baxi buu leeyahay wakadalika asheikh alfaqiih moxamed ibnu saalix ibnu cuthaymiin baa isaguna rajaxaya oo waxay leeyihiin sida saxda ah qalbigu waxaan u jeedaa caqligu booskiisu waa qalbiga kama baxsan saasay rajaxayaan masladhiqaashkaasi ka furan yahay waxoogaa uun iftiimin baan oo la jeedin haddaba inta haddaan kaga soo gudubno waxaan garannay caqli iyo xaggee ku jira maxaase la dhahaa mowduucaynuna wuxuu ku saabsanaa wax la yidhaahdo alcaqlaaniya soo ma kuwo caqli loo tiiriyey ama caqli loogu abtiriyey ama caqli loo aanayey waa qolo marka waa bini aadan qayb ka mida oo madhab iyo falsafad iyo fikrad la yidhahdaa alcaqlaaniya qaba ayaa la yidhaahdaa alcaqlaaniyuun maxay yihiin qoladaasi marka asheekh doctor naasir bn cabdilkariim alcaqli oo kitaab qiimo badan iska laho baabkaa ku yimid uu ka qoray risaale cilmiya wey kitaabkiisa altijaahaat alcaqliya alxadiia la yidhahda wuxuu ku qeexayaa alcaqlaaniya waxaa la yidhahdaa buu yidhi hiya alitijaahaat walmadaahib alatii tajcalu alcaqla almasdar alwal aw alasaas aw almuqadam fi masaadir almacrifati walfikri waddiin aw tuqadimuhu wa tuxakimuhu cala alwaxyi buuri waxaa la yidhahdaa caqlaaniyada waa itijaahaad waa tayaaraad waa mawjado iyo madaahib caqliga ka dhigaysa masterka ugu horeeya oo shay walba laga qaato ama asaaska iyo gundhigga yay caqliga ka dhigayaan ama midka shay walba laga hormariyo masaadirta iyo meelaha aqoonta laga qaato fikirka laga qaato diinta laga qaato caqliga u horeeya ama maahe caqligii iyo diintii waxyigii ilaahay soo dejiyey bay caqliga ka hormarinayaan oo caqligii caqligiiba waxay ka dhigayaan inuu isagu yahay miisaanka iyo garsooraha diinta lagu miisaamo caqligu wuxuu aqbalo oo iyo waxyiga ka midana waa sax caqligu wuxuu aqbali kari waayoo diidana waxba kama jiro qur-aan baa ilaahay soo dejiyey soo maa qur-aanka adeer caqligaan ku miisaamayna hadduu caqliganagu uu aqbali waayo wax jira ma aha ama maba sugna ama ma ahee meel kalea loola jeedo macnaha la leexinaya sidan ma aha axaadiis nebi baa shitooma waxyi ah axaadiistii miisaan waxay saarayaana caqligay saarayaan caqliganagii baa diiday caqligii hadduu qaadan waayo fahmi waayeyna dee maba jirtaba waa been abuuradba kama sugna nebi moxamed sal alla alay ama hadday dhihi kari waayaan nebiga kama sugna intay luqunta qabtaan bay macnaheedii ka leexinayaan oy meel kaleeto afka u saareeyaan qardajeexa ah. labadaa mid bay samaynayaan marka maxaa asal u a ah iyaga caqligoodaa asala qolada noocaasee caqliga ka dhigtay inuu wax walba isagu asal u yahay asaasna u yahay miisaanka wax kala saarana isagu yahay waxyiga ilaahay soo dejiyeyna isagu ka xoog badan yahay oo isaga lagu miisaamayo oo isagu qaadi xukumaya u yahay qoladaasaa waxaa la yidhaahdaa alcaqlaaniya alcaqlaaniya qoladaasaa la yidhahdaa waa daa'ifa marka taariikhdeeda aan ka sheekayn doonno haddana jirta horaanna u jirtay wuxuu yidhi hadalkiis isagoo sii wada watuطlaqu alcaqlaaniyatu fi lmusطalax اlislaami cla ulaa'ika aladiina yujawizuuna taqdiima alcaqli cala alnaql wa cala nusuusi اsharci khaasatan fi umuuri alcaqiidati walghayb caqlaaniyada waxaa lagu sheega musalaxa islaamiga ah marka yani islaamku ka hadlayo waxaa lagu ilaaqaa ama lagu magacaabaa kuwa banneeya caqliga ka horumarintiisa in laga horumariyo naqliga naqli maxaa la yidhahdaa naqligu waa wixii lasoo guuriyey xaggee laga keenay allah baa laga keenay waa qur'aan malakul jibriil keenay ama waa axaadiis nebiga loo waxyooday kaasaa naqli la dhahaa marka wixii naqli ah waa dambeeya maxaa horeeya caqligaa horeeya kuwa sidaa qaba ama nusuusta sharcigaba caqliga ka hormarinaya khaasatan arrimaha caqiidada iyo haybiga iyo waxyaalaha ilaahay aqoonteeda uu inaga qariyay in badanoo ka mid a ayay kuwa saa uga horumarinaya caqliga naqliga uga horumarinaya qoladaasaa la yidhahdaa bu sheekh maxamed qutub isagu wuxuu leeyahay alcaqlaaniya bimacna tafsiiri alcaqlaani likulli shayin fi lwujuud caqlaaniya waxaa la yidhahdaa shay kasta oo kownka ka yaalla in tafsiir caqliga caqliga lagu fasiro ya yacani caqliga in lala aado wuxuu caqligu ka qabana la qaato aw tamriir kulli shayin fi lwujuudi min qanaati alcaqli liihbaati aw nafyihi ama shay kasta oo jira in caqliga janalkiisa la mariyo janalka caqliga la mariyo wixii maro oo isagu saxoo tig saarana waa sax wixii caqliga markii la mariyo uu soo tuurana ma jiro adiga waxay ka dhigeen bilikhtisaar isaga ayaa wuxuu yahay meesha wax walba loola noqdo wuxuu leeyahy marka waa madhab qadiim fi lbashariya waa madhab aad u horreeyey bini aadamka mar hore soo maray oo falsafadii khiriiqa ee horraysay ayaa barnaamijkaasi ku soo hormaray raggii mateli jireen waxay nin la dhihi jiray yani isqiraaط iyo arasto iyo raggaasaa asal wahaa buu leeyahy waa u tegi doonnaa tafaasiishaas dambe maxaa laga wadaa marka caqlaaniyada caqlaaniyadama waxaa laga wadaa ruuxa caqliga leh dadka qaar baa saa u qaatay caqlaani baata hadii lagu dhawaacay ya waana qadxi diintaada la dhaawacay wa waxaa ka gedisan ruuxu caqli buu leeyahay ruuxu caqli buu leeyahay marka la rabo lama dhaho waa caqlaaniya waxaa la dhahaa waa caaqil soo ma waa caaqil markii eh, buuggii uu qoraaga soomaaliga qoray baa kelimaadka aan ka jeediyey waxaa ka mid ahaa buuggu wuxuu ku salaysan yahay fikir la yidhaahdo caqlaaniya kelimad dambeo ninka buugga qori uu jeedinaya wuxuu yidhi marka wadaadku waa caqlaaniya buu yidhi buui waa caqlaaniya oo haddaanan caqli lahayn manacas baan ahay buui hadalka ayaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa dadka aan fahmaynin musطalaxan oo dad badan ah in laga dhigo caaqil ma tihid weeyaanoo caqligii bini aadamkaba ilaahay ku karaameeyey baaba maanta laysku dhaleecaynaya in la yidhahdo saana ma ah, haddii la yidhahdo ninkani waa caaqiloo caqli buu leeyahay dhaleecana ruuxa looga dhigo taa iyo waxaa kala gedisan in lagu yidhaahdo ruuxani waa caqlaani oo caqlaanigu waa tacni fii diinihi waa ruuxa diintiisii oo muxuu ahaayey duran wa saas daraadee alcaqlaaniya ma aha qolo caqli leh ama dadka ka caqli badan ama caqligoodu rajaxan oo culus yahay ma aha ee waa dad caqliga ku inxiraafay oo caqligu leexiyey oo caqligoodu meel xun mariyey oo caqliga awooddiisii wax ka badan saaray qoladaasaa la yidhahdaa caqlaaniya ayib su-aal baa marka isweydiin leh in laga jawaabana mudan diinta islaamku marka baabkan laga hadlayo qolyaha ku ibtilaysan fikirka noocaas waxaa laga yaabaa inay dadka ay eh, eh, u fahansiiyaan ama arrintaba u dhigaan in caqligii la yasayo oo caqliga la xaqirayo oo caqliga la fogaynayo oo caqliga wax ixtiraama ah aan loo haynin masaladuna sidaa waa ka gedisanta diinta islaamku caqliga bini aadamka xubinkaa iyo midhaha ka dhashay oo cilmiga iyo aqoonta ah diinta islaamku say u karaamaysay shaqadeebayse siisay kaalin iyo rool intee la-eg buu nolosha ku leeyahay diin sida caqliga islaamku u karaameeyey u karaamaysa ma jirto waxaana ka fahmi karnaa qodobada soo socda caqiido sidaa u cisaysay oo caqliga u ixtiraamtay ma jirto ta islaamka aan ahayn sida uu leeyahy doctor fahd arruumi qur-aanku suu u karaameeyey waxaad ka gadgadan kartaan qur-aanka kariimka ah caqliga bini aadamka inuu kiciyo oo fadhiga ka kiciyo oo uu dareen geliyo oo dhaqdhaqaajiyo oo laga shaqaysiiyo ayuu qur-aanku dadka ugu yeedhaya aad buuna ugu celcelinaya maalan aad waxaad qur-aanka kariimka ugu arkaysaan cibaaraadka a lacallakum tacqiluun ya lacallakum tacqiluun si aad caqligiinna uga shaqaysiisaan oo wax u fahantaan aad bay qur-aanka ugu badanta waxaa ku badan liqowmin yatafakkaruun dad fikirhayo caqligooda iyo ka shaqaysiinaya maankooda waxaa ku badan liqowmin yafqahuun dad wax fahmahaya qur-aanka intaasoo goor bay kusoo noqnoqonaysa waa nahji qur'aani ah sidaas daraaddeed qur-aanka kariimkiihi qodobada soo socdo markaan fiirinay iyo weliba axaadiista nebigu sal alla alay wasalam caqliga bini aadamka maynan tajmiidinin mana fadhiisiinin lamana dagaalamin bal waxay ugu yeedhay in laga shaqaysiiyo oo la isticmaalo oo laga midho dhaliyo ayay aada ugu yeedhay maalan qodobka aynu waxoogaa isdul taagno waxaa ka mid a maalan siyaabaha diinta islaamku ay caqliga bini aadamka u ixtiraamtay dowr iyo kaalin muhimana u siisa waxaa ka mid a qiyaamu dacwati ila aliimaan cala aliqnaaci alcaqli allah nooguma yeedhin oo rasuulkiisu nooguma yeedhin sal lay wasalam inaan rumayno oon diinta qaadanno qaadashadaa iyo rumayntaasi waxaa lagu saleeyey cala aliqnaaci alcaqli in caqli ahaan lagu qanciyo duduub kulliq laguma dhihin ya mine barde duuduub baa lagu liqaaye adeer duduub uliq laguma dhihin sida kiniisadoo kale saddex ilaah oo isku hal ilaah ah war bal noo fasira maxaa ka wadan adeer liq saa ku liq ya saa ku qaado ma dhihin islaamku laakiin shay kasta waxaa la rabaa in caqligaaga lagu qanciyo adiladiisii iyo baraahiintiisii baa lagu soo hordhigi dhinacyo badan baa lagaa tusi waa lagu qancinayaa caqligaagu markuu ku qanco diintan iyo iimaankan iyo islaannimadan baad qaadan saas daraaddeed aliqnaacu alcaqli baa iimaanka lagu saleeyey insaanka marka muusan islaamku ka dalbin inuu caqligiisa iftiinkiisa damiyo oo uu ihmaaliyo bal daaqaadkiiyo awoodda caqliga ku jirta inuu isticmaalo ayaa laga rabaa oo arrimo anfacaya noloshiisa u isticmaalo daaqadaasna siyaabo kala gedisan buu islaamku u tawjiihiyey ama u jiheeyey waxaa ka mida maalan waxaa la inoogu yeedhay soo ilaahay qur-aan ma soo dejin oo kitaab ilaahay hadalkiisa ku yaalla maaha allah wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala kitaabka u fiirsada intaad maankiinna iyo maskaxdiinna iyo caqligiinna ka shaqaysiisaan bal kitaabka dhuuxa xagee ku taalla kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyadabbaruu aayaatihi war bal aayadahan u fiirsada tad akhridaan dhuuxa macnaha ku jira waliyatadakara ulu lalbaab afalaa yatadabbaruuna alqur'aana am calaa quluubin aqfaaluha tu kale maxay ahayd afalaa yatadabbaruuna alqur'aana walow kana min cindi hayri اllahi lawajaduu fiihi اkhtilaafan kaiira waar qur-aanka miyaynan u fiirsanayninoo macnihiisa dhuuxaynin haddii meel kaliya cid kale uu ka soo fuli lahaa waxay ka heli lahaayeen qur-aanka dhexdiisa iskhilaaf aad u fara badan maxaa yeele wax kale oo dhan oo alle ka soo jeedin tabaaraka wa tacaala waa iskhilaafaa laakiin ilaahay hadalkiisu iskama hor yimaado waana waxyaalaha ugu muhiimsanee kutusaya qur-aanku inuu hadal ilaahay yahay taqriiban aayadihiisa axkaamtiisa wuxuu jidaynayo laba toos isaga hor imaanaysa ma jirto marka macnahaas si aad u gaadhaan iska qaata ma ahee bal u fiirsada bal dhuuxa bal tadabbura baa la leeyahy soo qado maaha markii qur-aanka u fiirsada lanidhi kadib baa haddana qur-aanku wuxuu ina yidhi haddaad u fiirsateen ood dhuuxdeen ood ka baaraandegteen degteen waxaad la timaadaan isagoo kale ya soo maydaan baadhin oo maydaan u fiirsanin waxaa ku ka dambeeya taxadi waxa la yidhaha taxadigu waa car car waxaa la yidhi fa'tuu bicashri suwarin milihi soo aadna maydaan ugu fiirsanin ma dhuuxin toban aayadoodoo isagoo kalea keenaa la yidhi marka waa la keeni kari waay waxaa ka horraysay oo la yidhi faأtuu bixadiiثi milihi falyaأtuu bixadiiثin milihi in kaanuu saadiqiin qur aankanoo kale ha la yimaadaan hadday run sheegayaan qur-aankan kale lama wada imaan karayo insiyo jinni hadday isu tagaan isagoo kale ma keeni karaan waad keeni weydeen soo maaha waa laydin tanaasulye waa laydinka khafiifine toban toban toban muxuu ahaye ya toban suuradoodoo qur-aanka oo keena waa la keeni kari waaye jaanis baa la siiyey waxaa lagu yidhi dayb waad keeni weydan soo ma fa'tuu bisuuratin min milih suurad marka keena isagoo kale ah intaasoo janisa maxaa la siinayaa ya caqligii baa janis la siinaya walu fiirsada caqligii baa janis la siinaya adeer fikr u fiirso dhuux rog rog dhinac walba ka istaag wixii kuu soo baxay waxaad ku khasban tahay marka inaad ictiraaftood qirto ilaahay buu ka yimid soo saas ma natiijadu waa saas haddaad keeni kari weydeenoo isagoo kale la imaan weydeen markaad duuxdeen ood isku daydeen adeertaa iswareerinine isdhiiba markaa ya fain lam tafcaluu walan tafcaluu faataquu annaara alatii uciddat lilkaafiriin soo ma war ma keeni kartaan mana la imaan kartaane war naar iska ilaaliya hana casoobina marka qur-aanku caqliga qur-aanka laftiisibaa uu leeyahay ii fiirsada iska kay qaata maa ii fiirsada mar labaad baa rabbi tabaaraka wa tacaala wuxuu inoo diro caqliga u diray makhluuqaadkan waaweyne inugu wareegsanna bal u fiirsadaa la yidhi ya bal iyadana caqliga kaga shaqaysiiya maankaaga kaga shaqaysiiya aad bay iyaduna qur-aanka ugu badantay alladiina yadkuruuna allaha qiyaama waqucuuda wacalaa junuubihim wayatafakkaruuna fii khalqi asamaawaati waalard samaawaadka iyo dhulalka abuurkooday ka fikiraan ama ku fikiraan markaasaa waxaa usoo baxda markaad samadan fiirisay u ballaahantay dhulkan su u yaallo buurahan iyo badahan makhluuqaadka naftaada markaad fiiriso natiijaa kuu soo baxaysa maxaa kuu soo baxaya rabbanaa maa khalaqta haada baatilan subxaanak rabbiyow waxaan isa saaran hawshani bilaash umaada abuuran xikmad weyn baa ka dambaysa ya natiijadaasaad la soo bixi marka bal u fiirsada kownkanoo dhuuxa hadduu laha iska agtaagtaagnaanina shay aad caadaysateen ood sii martaan oo soo martaan oo ishiinu qabata ha ka dhigina laakiin il ictibaareed ku fiiriyaa laleeyahay bal ilaahay aayaadkiisan kownigaa si fiican ugu fiirsada aad baa masaladaana qur-aanku ugu celceliyey awalam yatafakaruu fii anfusihim ma khalaqa allahu asamaawaati waalarda wma baynahuma ila bilxaq wajalin musama waina kaiira min annaasi biliqa'i rabbihim lakaafiruun afalaa yanduruuna ila alibili kayfa khuliqat waila alsama'i kayfa ruficat waila aljibaali kayfa nusibat waila alardi kayfa suticat war miyayna fiirinayn ilaahay tabaaraka watacaala geela siduu u abuuray oo samada siduu u abuuray oo buurahan rabbi tabaaraka wa tacaala muxuu ahay siduu u kor yeelay oo buurahan siduu u taagtaagay oo dhulkan sida uu u fidiyey may u fiirsadaan markii la yidhi bal makhluuqan u fiirsada jaanis baa leyni siiyey soo maha maxaa laga wadaa u fiirsada ya ku fikira maxaa laga wadaa bimacnaa waxaa laga wadaa ka shaqaysiiya garaadkiinna iyo garashadiinna iyo caqligiinna iyo maankiinna ka shaqaysiiya ayib waa ka shaqaysiseen soo maa natiijadu maxay tahay marka markaad ka shaqaysiseen ba haddana waxaa lagu leeya car cartii baa haddana loo yihi qur-aankaa u fiirsadaa la yidhi car baa ka dambaysa ilaahay makhluuqaadkiisan kownka iyo u fiirsada car baa ka dambaysa oo maxay tahay iyadan alla wuxuu yidhi tabaaraka wa allahu khalaq aladii khalaqa sabca samaawaati طibaaqa maa taraa fii khalqi اraxmaani min tafaawut farjic ilbasra hal taraa min futuur uma arjic ilbasra karatayni yanqalib ilayka albasaru khaasi'an wahuwa xasiir waxaa lagu leeyahay allah tabaaraka wa tacaala toddobadan same ee isku dadan ee isa saaran allaha abuuray wey allah abuurkiisa dhinac walba markaad ka fiiriso iyo makhluuqaadkiisa wax kala tagsanaana ma arkaysa atafaawut wax kala dheerdheer oo kala tagsan oon isku habboonayn arki maysa ishaadu qaban mayso farjic ilbasar aragga celi bal mar kale ku celi hal taraa min futuur miyaad aragtay wax dildilaaca samada aragga ku celceli wax dilaaca ma kaaga muuqda wax jexjeexdimaa ma kaaga muuqda wax boolxumaa ma kaaga muuqda ma jirto markaasa haddana la aragga iyo fiirada marar kale ku celi karatayn ay karaad kara bacda kara marar badan bal ku celceli oo isaga daba noqo haddaad si kale isaga daba noqoto ceeb ka raadiso iyo dhimanaan yanqalib ilayka albasaru khaasi'an wa huwa xasiir isagoo araggaagii ishaadii soo guul daraysatay oo daallan oo rafaadsan unbay kugu soo noqon soo saas ma marka ceeb iyo dhimanaan ku arki maysid u fiirsa marka mar haddaad dhimanaan shako weyday iyo wixii aad raadinaysay maxaa kuu soo baxaya marka allaha abuuray waa alla awood leh oo kamaal leh wey soo saas ma marka caqligeennii iyo maankeennii baa laga shaqaysiinaya laleeyahay wal makhluuqaadkan u fiirsada mar kale waxaa iyadana loo diray caqligeenno kaalinta la doonayo inuu ka shaqo gala ay tahay fii tashriicaati illaahi tabaaraka wa ilaahay waxyaaluhu inoo jireeyey xalaasha iyo xaaraanta waxaan iska daaya waxaan sameeya awaamirta nawaahida u fiirsadaa la leeyahy maxaan ka fiirinaynaa iyadana waxaan ka fiirinaynaa xikmadda ku jirta u fiirsada rabbi wuxuu yidhi walakum fi اlqisaasi xayaatun yaa uli اlalbaabi lacallakum tattaquun qisaasta oo ruuxii wax dila in la dila ah nolol baa idinku sugan inta garashada fayowlahay inta caqligoodu fayow yahayow qisaasta waxaa idinku sugan nolol baa idinku sugan yaase fahmi kara waay ninkii caqli fayow iyo maan fayow leh bal u fiirsa marka qisaasta ilaahay ninkii wax dila hala dila hadduu yidhi maxay tahay xikmadda ku jirta adaa la rabaa inaad duuxdo xikmadda ku jirta maxay tahay u fiirso nolol baa ku jirtaa le oo see nololi ugu jirtaa mid waaba tegay oo wuu dilay kanna waaba laga dambeeyey dabaysiiydabawaa laga dagabageeyo waaba la raaciyey labaa meesha inagaga tagtaye nololisay ugu jirtaa waay ya soomayna ahayn midi tegi war kan kale halla badbaadiyo war caqligaasi waa caqli gaaban nolosha ku jirtaa iyo waxay tahay markii kii wax dilay la dilo dilkaa baaba'aya ama yaraanaya ya ninna dhiiggiisa kama tillaabsado ma maqasha adiga hadduu og yahay mujrimku markuu wax dilay in la dili doono la qisaasi doono ninna tilaabo qaadi maayo halkaa maxaa badbaadaya marka ya khalaa'iq baa badbaadaysa khalaa'iq mujtamacaad kumanyaal baa ilaahay wuxuu ku badbaadinayaa cabsida ka dhalatay kii la qisaasay waa la wada baqay gacmaha la wada laabtay haddii laysku xanaaqo in afka laga murmo mooye caryaa gacan qaadi kara car a xoogaa un adugu afka ka hadhadal laakiin haddaad gacan qaaddo hawl kuu taalla waa waad ogtahay ta ku sugaysa markaa nolol baa ku sugan laakiin yaa fahmi kara yaa ulil albaab baa la yidhi bal caqligiina ka shaqaysiiya maxaa ku jira xuduudda shareecada kii sinaystay xadda loo dhigay ka diinta ka baxay xadda loo dhigay maxaa ku jira guurka maxaa ku jira beeca iyo shiraha axkaamta ku jirtaaye iyo xikmadaha ku jiraaye waxaad kula soo bixi kartaan inaad dhuuxdaan oo aad maanka ka shaqaysiisaan xikam aada u macaan baa markaa kaaga soo bixi karay halkaana aad baa laynoogu diray oo qur-aanka kariimkii caqliga ugu diray waxaa ka mida maalan meelaha laynoo diray inaynu aada ugu fiirsanno duruus macaani ku jirto qiimo badan waxa loo yaqaano axwaal alumam almaadiya wamaa addat bihim almacaasi ilayh ummadihii horee tegayee taariikhda soo maray xaaladahoodii bal taariikhda darsa ya taariikhda iyo wixii adduunkani ahaan jiray iyo ummadihii soo maray iyo kuwii la halaagay iyo kuwii hor maray iyo kuwii dib dhacay taariikhdaa markaad akhridaan ood maankaagii iyo maskaxdaadii caqligaa kaga shaqaysiiso ayadana duruus baa ku jirta meeshaana qur-aanku waa inoo diray oo alla wuxuu yidhi qul siiruu fi lard uma اnduruu kayfa kaana caaqibaة lmukadibiin warba dhulka mara dhulka marow ku wareega ha iska soconine xikmad baa loo socdaaye waxaad fiirisaanood maskaxdii caqligiinna ku fiirisaan ummadihii hore beeniyey ilaahay iyo rusushiisa bal meeshay ku dambeeyeen u fiirsada awalam yarow kam ahlakna min qablihim min qarnin makannaahum fi اlardi ma lam numakin lakum وأرسلنا السماء عليهم إدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم أه؟ قرنا آخرين soo saas ma bal u fiirsado dhulka mara maxaa kaaga soo baxaya markaa taarikhda si fiican u akhrido qur-aanka qayb dhan oo ka mida waa tan ilaahay inooga warramay qisooyin qisooyin bay ku saabsantah soo ma ummadihii hore sheekooyin ku saabsan ree hebel saasay ahaayeen dhaqankaasay lahaayeen saasay u noolaayeen kitaab ilaahay rasuul baa u yimid madaxdoodii iyo intoodii muxuu ahaayey hor joogtay baa ka hor tagta oo la dagaalantay muddaa la looltamahayoo siraacu socday waxay ku dambaysay intii ilaahay iyo rasushiisa ka hor tagtayna waa la xaaqay intii alle kitaabkiisa iyo rususha raacdayna waa la badbaadiyey natiijo maxaa kaaga soo baxaysa halkaa waxaa kaaga soo baxaysa sunno weyn qaanuun ilaahay uu kownkan ku maamulo oo horayna u soo jiray haddana jira ayaa jira qaanuunkaasi muxuu yahay qisaska kaaga soo baxaya taariikhda kaaga soo baxaya qaanuunkaasi waxa weeyaan ilaahay ummaduhu markay la dagaalmaan xaqoy jidkiisa ka leexdaanna waa baabi'iyaa ummaduhu markay jidkiisa raacaanna ilaahay tabaaraka wa tacaala waa badbaadiyaa natiijadaasaa kaaga soo baxaysa waa midda qur-aanku rabbi ku tilmaamayo laqad kaana fii qasasihim cibratun liuli lalbaab qisooyinkoodu maaha wax laskaga macaansado maha wax la isaga sheekaysto maaha laakiin wax weeyaan waa duruus baa ku jirta noloshaada ku anfacaysa mujtamaca anfacaysa adduunka anfacaysa qawaaniin rabbaaniya iyo sunan kawniya ku jira oo ilaahay tabaaraka watacaala adduunka ku maamulo asbaab musabibaat muqadimaat nataa'ij sunankaasi marka inuu caqligu la soo baxo oo uu maankaagu dhuuxo waa wax noloshaada anfacaysa waxaadna kula soo bixi kartaa markaad u fiirsato qisooyinka dhegaysato dhuuxdo daraasayso iyadana waa laynoo diray saas daraaddeed waxaa la yidhaahdaa taariikhdii hore ruuxii yaqaan tan joogta iyo xaaladda hadda la joogaa ugu xidhmaysa wuu isku xidhi waxa soo socdana wuu saadaalin karaa wixii oo dhan baa isugu xidhmaya ruuxba ruuxuu ka aqoon rooxin yahay waa ruuxuu taariikhdii hore iyo wixii la ahaan jiray uga aqoon rooy ayib waxaa laynoo diray sidoo kaleoo qur-aanka kariimkii inoo diro caqliga siyaabaha uu karaameeyey ka mid ah adduunyadan u fiirsadaa li aad joogtaan yaa bal qiimaheeda dhuuxa meeshay ku dambaynaysa dhuuxa inayna jiraynin dhuuxa u fiirsada wadrib lahum maala alxayaati اdunya kamain anzalnahu min aلsama faاkhtalata bihi nabaatu اlardi faasbaxa hashiiman tadruuhu alriyaax wa kaana allahu calaa kulli shayin muqtadiraa tusaala layna siiyo adduunkani inuusan jiraynin roobkii shalay da oo daaqa soo saaray oo daaqiisii dabayshu ku dhacday oo markiiba jaallo noqday oo haddana dumaan noqdo iska baaba'ay adduunyadu waa taasoo kale bal u fiirsadaa layna yidhi ayadana waa arrin u baahan noloshaada saamayn ku leh islaamku caqliga siyaabaha uu karaameeyey waxaa ka mid a ah waxaa la yidhi ilaahay diin buu soo dejiyey iimaan baa lagugu yeedhaya caqiide saxsan baa lagugu yeedhaya diintanaa lagugu yeedhaya laakiin lagu qasbi maayo adigaa la rabaa inaad qanacdo markaad qanacdana adoo qancay inaad gasho diintan iyo iimaanka u fiirso khiyaar baad leedahay laakiin jidkaad martaad abaalkiisa leedahay haddaad diintan garab martood gaalnimo u leexatana cadaab iyo cuquubo haddaad tawxiidkan iyo diintan qaadatana janno rabbiyo barwaaqo adduuniya aakharaba laakiin lagu qasbi maayo waa meeshay ku imaanayso laa ikraaha fi ddiin diintan iyo iimaanka layskuma qasbo marka horeed bannaankaaga joogto lagu qasbi maayo u fiirso oo qanac oo qaado haddaad ku qanci waydana midhaheedaad goosan doontahay wakuka waqul ilxaqu min rabbikum faman shaaa falyu'min waman shaaa falyakfur tahdiid ba ha ahaato laakiin qasab ma aha w afa anta tukrihu nnaasa xataa yakunuu mu'miniin in lagu yidhaahdo marka adiga qanaacadaada iyo garashadaada iyo garaadkaaga iyo fahamkaaga waa ku kaa waxay ka mid tahay qaababka uu islaamku caqliga u karaameeyey caqliga bini aadamka uusan waxaa ka mid a maalan siyaabaha uu islaamku u karaameeyey caqliga bini aadamka wuxuu islaamku aada u weeraray qolada muqallidiinta ah alladiina laa yucmiluuna adhaanahum dadka aan maankooda iyo caqligooda ka shaqaysiinin oo waxay soo gaadheen ama waxay arkeenuun iska raaca war maxaad idin daba dhigay waxaan maya waan soo gaadhnay awiyii aabbayaal baan ka soo gaadhay oo dee awiyii aabbayaal haddaad ka soo gaadheen ma u fiirsateen ma sax baa mise waa khalad miisaan ma saarteen maya marba haddaan awiyii aabba ka soo gaadhnay isagoo baa saxan ya war ma xataa awiyadiini aabbayaashiin hadday khaldanaayeenoo naar idinku wada xataa ma iska raacaysa qur-aanku masalada taqliidka iska dabagal un iska raac in dhala-aan iska raac waa diiday maxaa la rabaa taqliidka acmaa iyo tacasubka indhala-aanta mabaadi'da waa la diidee adeer waxaa lagu yidhi inta ilaahay ku siiyo maankaagaa isticmaal oo indhaha iyo haysxidhin muxuu ahaay garaadkaagaa xidhin alla wuxuu qur-aanka ku yidhi waidaa qiila lahum ittabicuu maa anzala allah markii lagu yidhahdo war raaca wixii ilaahay soo dejiyey qaaluu bal natabicu maa alfaynaa calayhi aabaa'ana waxay ku jawaabayaan maya waxaanu aabbayaashana ka soo gaarhnay iyo awoyadanna kaa un raacaynaa marka waxaa la yidhi awalow kaana aabaa'uhum laa yacqiluuna shay-an walaa yahtaduun war miyay iska raacayaan xataa aabbahoo aabbayaashood haddayna waxba fahamsanayn jid saxanna aynan hayninoo hanuunsanayn xataa ma iska raacaysaan awiyii aabbayaal baan ka sogaanay waana iska dabagelaynaa war lagaama rabo falaa takun fii miryatin mima yacbudu haa'ulaa'i maa yacbuduuna ila kamaa yacbudu aabaa'uhum ila kama yacbudu aabaa'uhum min qablu wainaa lamuwafuuhum nasiibahum hayra manquus bimacnaa caqliga ilaahay inuu xoreeyuu rabaa ka xoreeyo taqaaliidda waan soo gaadhnay un keliya maaha sax waxaad soo gaadhay wax saxanna waa noqon karaa wax khaldanna waa noqon karaa adiga waxaa la rabaa caqligaaga iyo maankaaga isticmaal daliil iyo burhaan raadi qul haatuu burhaanakum dheh haysxidhxidhin natiijada burhaanta kaaga soo baxdana qaado soo ma jeed marka maxaa la diidan yahay tacasub iyo taqliidka iska indhala'aanta dadka iska raacayso taabaa la diiday waa ixtiraamka qur-aanku uu ixtiraamayo caqliga aadamaha uu ixtiraamay bay ka mid tahay wuxuu kalou amray wax walba iska hubi intaadan ictiqaadinin ama aadan raacin iska hubi walaa taqfu maa laysa laka bihi cilmun war waxaadan aqoon iyo garasho u ha iska raacin maxaa leey ina asamca waalbasara waalfu'aada kullu ulaa'ika kaana canhu mas-uula araggaaga iyo maqalkaaga iyo qalbigaaga intaba waa lagu weydiin doonaa iska hubi marka waxaad ictiqaadinayso waxaad rumaysanayso wax aqoon iyo cilmi ku salaysan ka dhig qaababka loo ixtiraama bay ka mid tahay qaababka caqliga qur-aanku u ixtiraamay waxaa ka mid a wuxuu amray in wax la baro amarahu bitacallum waxasa calaa dalik wuxuu amray in wax la baro inuu wax barto weliba ku dhiirigeliyey waajib kaga dhigay ayib sababta wax weeyaan jidhka bini aadamku wuxuu ku koraa oo uu ku kobcaa waa cuntada iyo cabbitaanka laakiin caqligu wuxuu ku kobcaa oo koriya waa aqoonta soo ma aqoontoo ama akhris ka timaada ama waxay ka timaadaa waayo aragnimay ka timaaddaa wakhti dheer baad noolay waxba maad akhrisanin laakiin waayo badan baad adduunkan soo joogtay xilli kasta oo kuu kordho cimrigaaga ku kordhaay caqligaaga waxaa u kordhaya waxbaa u kordhaya marka cilmiga barashadiisa ay diintu farad ka dhigtay dalabulcilmi fariidatun calaa kulli muslim waajib bay ku tahay ruux kasta oo muslima inuu cilmiga raadiyo calashaani caqliga bini aadamkaa la kobcinaya waa la siyaadinaya waa muxuu ahaaye waa la bislaynaya waxaa la gaadhsiinayaa heer uu wax kala sixi karo wax kala garan karay aqoontaa shareecadu waajibisayna ayaduna waxay ka mid tahay qaababka ay shareecadu u ixtiraamtay ooy u qadarisay caqliga bini aadamka bal cilmigiiba waxay ka dhigtay mid aan cid gooniya u xidhnayn oo waxaa la yidhi cilmiga ninka yaqaanaa yuusan xanibanin sida wadaadadii kiniisadoo kale inaad intaad cilmiga meel ku xidhato intii aad garanaysa aad dadka khuraafaad ka dhaadhiciso oo aad waraaqo beena u saxiix ood ugu dembi dhaafto adeer socon mayso soo aqoon ma lihid aqoontaada dadka ku baahi laazim baa laga dhigay oo wuxuu ilaahay aad ugu goodiyey dadka aayaadkiisa garanaya haddana qarinaya marka cilmigii ha la baahiyo ha la barto bimacnaa caqligii ha la kobciyo garaadka iyo garashadu waa inay kobacdo waxaa ka mid a ah siyaabaha qur-aanku uu caqliga bini aadamka u ixtiraamay oo u karaameeyey ee waxaa loo diray istinbaatu alaxkaam fi ma laa yuujadu fiihi nasun min kitaab illahi aw sunnatun aw ijmaac masaa'isha diiniga ah ee nolosheenna ku saabsan xalaasha iyo xaaraanta ku saabsan wixii aan markaa aayad qur-aana loo haynin xadiis nebi ijmaac iyo culimmadoo isku raacday aan loo hayn ama masale la isku khilaafsan yahay ama naasilo cusuboo soo korodhay ah waxaa la leeyahay caqliga isticmaal caqligaaga laba siba uu isticmaalo <clears throat> nusuusta gal ya wixii horee dhacay ee nusuustu keentay dhuux markaad dhuuxdo waxaad la soo baxdaa macdadan hadda ku haysata xaggee bay salka saaraysaa waa masalada istimbaadka la yidhahdo wey ama aayaddani ama xadiidkani macnaha ku duugan ee gudihiisa ku jiriya sirta inaad la soo baxdo adaa laguu diray dabcan de waxay leedahay shuruudeeda iyo ahliyadeeday leedahay oo cid walba ma geli karto waxaa muxuu ahaayey waa kala duwan yihiin laakiin waxaa laynoo diroo caqligeenna lagu ixtiraamay wixii naskiisu iska cadiyo aayad qur-aan iyo xadiid oo cad yaalla ama ijmaaco laysku waafaqsanya meesheeda waay laakiin wixii kale waxaa la la soo baxa qur-aankii kala soo baxa xadiiskii kala soo baxa maskaxdiinna ka shaqaysiiye dhuuxa wahaakada saasaa laynoogu diray iyadana way badantahay waxaa ka mid a maalan qaababku qur-aanku u ixtiraamay wuxuu amray qur-aanka kariimka ama diintu amartay in caqliga la karaameeyo in la xifdiyo wixii dhibaato u geysanaya laga ilaaliyo maalan shareecadu waxay xarimtay khamrada lacnad baa ku soo aroortay adduunkana jeedal iyo cuquubaa ku soo aroortay iyo xad khamrada maxaa la isugu diiday maandooriyaha maxaa loo xarimay xashiishadda maxaa loo xarimay qaadka maxaa loo xarimay maxaa la ilaalinayaa ya caqligaa la ilaalinaya waa xubin muhim ah in la xifdiyo oo laga ilaaliyo wixii dhibaato u geysanaya bal taxriimka iyo xaaraamayntu heer xataa waxay gaadhay sida looga daadaalayo u fiirsa heer waxay gaadhay xataa inta ku sarqaaminaysa keliya meehe xataa inta yar een ku sarqaaminayn laguma ogola soo nabigeenu ma dhihin sal lay slam maa askara kaiiruhu faqaliiluhu xaraam shay markaad wixii aad badsatood aad u isticmaasho sarqaan keenaya intiisa yartuna waa xaaraan soo ma ka masaladu sarqaan keliya maa laakiin haddii aad khamrada intaad kabato aadan ku sarqaamayninoo kabashada markaad dala ka cabto unbaad sarqaantaa laakiin laba kaba iyo saddex kaba kuma sarqaanta ma waxaan dhahaynaa saddexdu waa bannaan yahi ya maya dhibicdeedaa xaaraana ah waa taxadar maxaa loo taxadarayaa xubinkanaa loo taxadaraya xubinkan qaaliga caqliga ah ayaa la ilaalinaya waxaa ka mida ah maalan qaababka uu islaamku u ixtiraamay caqliga bini aadamka waxaa la siiyey ruuxii intuu ruux dhibaato gaadhsiiyo caqligiisi iyo garashadiisi iyo maankiisu sidaa ku tago adoo dilay oo kaley la mid tahay maktii oo kaamila ah lagaa qaadaya u fiirsada xubinkaa iyo maxaa la dhigay xubinkaa iyo waxaa laisku mag ka dhiga laga dhigay isku mag magta ka siman ruuxii oo disho iyo inaad caqligiisa tagsiiso ama adugu sixir ku tagsii ama mehe muxua ah, nabar ku dhufoo ha tagsiiyo magtiioo kaamiluu leeyahy hageed ku aragteen diin marka saa u ixtiraamtay xubinka saas ya bini aadankii o dhan baaba lagala mid dhigayba xagga magta aad baa loo ixtiraamay marka waxaa ka mida siiyaa waxyaalaha uu ku ixtiraamay waxaa ka mida waa qodob muhima ah, aada ugu fiirsada diintu caqliga bini aadamka waxay tidhi meelana waad ka shaqayn kartaa awood baad u leedahay meelana awooddaadu ma gaadhsiisna wixii awooddiisa ka baxsan way ka celisay ha isku mashquulinin baa la yidhi takriimka waxaa ka mid a maalan inay marka u samaysay qad xadadad lilcaqli majaalaatahu allatii yakhuudu fiiha xataa laa yadilla meeluhuu ka fikiri lahaayee geli lahaayee ka shaqayn lahaa baa loo xadiday meelana waa laga reebayoo awooddeeda uma lihid ma keeni kartid soo maa ma keeni kartid caqligu bini aadamka caqligiisu ama garaadkiisu ama maankiisu xad buu leeyahay sohdin wuxuu leeyahay uusan dhaafi karin waa sida araggeennoo kale araggeennu soo xad ma leh yaa araggaagu wax kasta miyuu qabtaa oo jira maya xad buu leeyahay haddaad intuu qaban karay ka badan aad tidhaahdo waan qabadsiinayaa ka war ya adeer waxaan rabaa aniga derbigan waxa ka shisheeyay inay ishaydu aragto waana qasab inaad aragto ishii baad marka derbiga la dhacday waad uun ku fiiqdaa waad la dhacdaa kama soo waabatid waad miyay arki maxaa ka dhalanaya marka wakhti baa kaa lumay waadna daashay adigoo rafaadsan un baad iska tegay soo saas ma waxaad tidhi sabadan wixii ka koreeya baan rabaa ishaydu inay qabato war qaban mayse tabartaa male ishaada dhegtaadu tabar bay leedahay gacantaadii iyo xooggaagu tabar buu leeyahay soo bini maxduud ma ah caqligaagi iyo maankaaguna tabar buu leeyahay xad buu leeyahay wixii xaddiisa ka baxsan haddaad marka geliso wareer buu ka qaaday waxna ka keeni maayo ilaahaygii abuurtay xubinkan ma cid baa ka taqaana alaa yaclamu man khalaq wa huwa alatiifu alkhabiir idina ugaalsana wixii uu garan karay baa layidhi ka shaqee halkaa ka shaqee dowrkaasaad leedahay kaalintaasaad leedahay meelo laakiin ha isku gelin aan awooddaada ahayn waxaa ka mid a ah, meelaha aan awooddiisa ahayn maalan <clears throat> awooddiisa waxaan ahayn maalan inuu ilaahay tabaaraka wa cilmiga uu qarsaday wax ka keeno ilahay wuxuu qarsaday baa jira wuxuu qarsaday intuu inooga sheegay waxaan ahayn caqligu ma keeni karo caqligaagu kama hadli karo maankaaguna ma gaadhi karo ilaahay daatadiisu say u taallaa sifaadkiisu say u taallaa maxaa alla istaahilaa maxaase uus yacni aan aan ku habboonayn ma gaadhi karo maxaa maslaxa ku ah tafaasiisheeda ma gaadhi karti soo ma jeed maxaa soo socda ma gaadhi karti wax kale iska daaya adduunka ninka maanta ugu caqli badan haddii la yidhaahdo iska dhaaf cid kale berri adiga waxa kugu dhacaya noo sheeg ma sheegi karaa ya ninka uguna aqoonyahansan uguna caqli raajixsan maanta haddii la yidhaahda berri maxaa soo socda bal wax nooga sheeg indhaan buu taagi bal meel fog haba aadinba caqliyagu meel fog haba aadin meel kalena ha isku hawlin ee waxaad nooga warrantaa keliyata ood wax nooga sheegtaa adiga naftaadu maxaad ku dhaqdhaqaajinaysa sababteeda aad ku fikirayso bal naftan noo sheeg maxay tahay xaqiiqadeeda maahiyadeedu maxay tahay miyuu sheegi karaa yas'aluunaka can iruuxi qul iruuxu min amri rabbii wamaa uutiitum min alcilmi ilaa qaliila naftan kugu jirta adeer xaqiiqadeeda noo sheeg falaasifadii iyo kii caqli isbiday si walba intay sheegeen oy tab iyo tuur isu yeeleen oy dhinac walba isu rogeen naftani xaqiiqadeeda waa sheegi laaihi haddaabad wixii adiga kugu jiray jaahil ka tahay wax ka shisheeyaan wax ka raadinaya adeer hallugoyn war warsuu sax maa xaddaada garo qiyaastaada garo wixii qiyaastaada ka baxsan wax kama keeni kartide wakhti badanna ha ysaga bixinin hana isku lugoyni war ninkii sidaa kuula taliyey miyuu ku haleeyey mise waa ku hagaajiyey ya waa ku hagaajiyey ilahay nicamkiisa ka fikir meelaha wax ka soo saar laakiin meelo aadan geli karaynin ha isku hawlinin wakhtina yuusa kaaga lumin daaqadaadana ha ku baabi'ini taasaa ilaahay tabaaraka wa tacaala uu inoo sheegay waxaa ka mid a caqliga bini aadamkaas siyaabaha loo karaameeyey waxaa laga dheeda manaatu takaaliif takaaliifta shareecada waajibaadka iyo awaamirta iyo kulli waxay ku xidhantaha caqliga ku xidhantah ruuxu hadduu caqliga lumiyo waxba ma saarna ama waaba yaryaho caqligiisu ma buuxo ama ma ahee intuu weynaaday buu cantatay buu caqligii lumiyey caqligii baa ka tegay ama wuu waashay ama markii horeba nacasnimo iyo caqli la-aan buuba ku dhashay wax saarani ma jiro lanna xubinkii lala hadli lahaa ee mas-uuliyaadkan iyo xilalkan la saari lahaa waa maqan yahay jidhkaagii waa xoog badan yahay libaax baata qoodhnimaad u dhalatay ya lafo waaweyn iyo qurux laakiin xubinkii baa maqan lafaha waxba lagu fali maayo weligood baa iska taagtaagnaaday sooma hor lagu fali maayo xubinkaas wey xubinka marka amarku ku wajahan yahay saa yeel saa ha yeelin waxaa samee waxaa ka joog isaga wa manaadu takaaliif waa sida loo ixtiraamay oo ilaahay tabaaraka wa tacala u qadariyey waxaa ka mid a qaababka loo qadariyey islaamku wuxuu la dagaalamay oo caqliga bini aadamka ka xoreeyey khuraafaadka aan waxba ka jirin oo dhan waxyaale waxaa jira ummadihii hore rumaysnaayeenoo waxba aan ka jirno khuraafaad waxaana diintu waa la dagaalantay maalan shacwadada awhaamta kutirikuteenta waxaa la yidhahda kahaanada dhulla jeexjeexo faal waan faalinayaa buu leey intaan faaliyoon dhulka xarxariiqo baan kuu sheegi waxa jira meeshan aad caaqil baa ta ag fadhidaa nin caqli badanoo odayaa tahay weliba waa ay aragoo siddeetan sano noolaa mid wadaadaad u tegi markaasuu ku leeyahay adeer xarxariiqana wax ku sheegay waxoogaa ii fadhiiso ya war ma dhulla xarxariiqay buu ninkani wax ku sheegay caqligii waa laga xoreeye waxa li warkani wax ma ee adeer hayuusa kulo goyni mid baa intuu saas yidhahdoo xidigaha fiirfiiriyo buu ku leeyahy waxbaan soo wadaa iga dhegayso ah, waxbaan sheegi war waxbaa sheegi maysa dadkaa lo mid baa wax isku guguntiyo wax sixiriyo wax afafuufi waxbuu rabaa inuu keeno caqligii baa laga xoreeyey war meesha ma hayaalay kan wax meesha ma haya adeer iska iska tag kudhe yaa soo ma jeed mid baa wuxuu ku leeyahay adeer wadaadkii dhintay ee muxuu ahaay sheekh hebel hawaagii qabriga galay ee dhintay markuu dhintay kadib bay awoodii u korodhayo samadiiyo dhulka isagaa kala haya wax weydiiso warma wadaadkii naagtiisii la dumaalay ya oo colihiisii la qaybsaday oo wixiisii ceshan waayey markaas aniga waxay tari mid baa wuxuu ku leeyahy dhagax meeshan yaalla iska ictiqaadi waxunbaad ka heli caqliga bini aadamku waa kaa caqliga siday culimmadu yidhaahdaan qur-aankuna tilmaamayo sidiisaba caqliga bini aadamku waa indhaha oo kale waa indhuhu waxay wax ku kala arkaan oo wax ku kala gartaan oo wax ku kala soocaan markay helaan iftiin iyaga kooda aan ahaynoo ku dhaca iftiin bannaanka ka yimid waa inuu isha ku dhaco markaasay ishu wax arki kartaa soo ma ama ilayska qoraxdu waa inuu ku dhaco ama nalkan inoo daaran oo kale waa inuu ku dhaco markaasay ishu wax arki kartaa laakiin haddaynan ilays helin iyo iftiin ku dhaca ishaadiioo kugu taalla gacantaada saa haddaad ahaad ma arki karto soo saas ma caqliga iyo qalbiguna waa la midoo hadduusan waxyiga ilaahay helin iyo rusushu waxay la yimaadeen waxba ma kala garan karo caqli waa midka keenay loda ha la caabudo ya bini aadam baa intuu fikirayoo u fiirsaday oo maskaxda dhuuxay baa waxaa uga soo baxday sacan caabud sacan midbaa caqligiisu wuxuu gaadhsiiyey wax la yidhaahdo jiirka caabud kuwaa jiirka caabud jiir baad wax ka heli bilaahi calaykum war jiir maxaad ka heli ilahay baaba xayawaanaadka badiya maadmaroodiga xataa waa isdhaaba kanaaba xoog badan ya mid baa caqligu halkaa geli mid baa geed iyo dhagax buu u geliyey mid maydkaa dhintay buu u geliyey marka caqligan laga hadlayaa sidiisaba waa mugdigaasuu ku jiraa waa iska hagabsanayaa hadduusan waxyiga rabbi iftiinku ku dhicin waxba ma kala arkaayo fainaha laa tacma alabsaaru walaakin tacma alquluubu alatii fi suduur ah halkan indhabeelku halkan indhabeelka ah. dhabta ee xaqiiqiga waa midka qalbiga ku dhaca soomaali marka ujeeddadeennu waxa weeye khuraafaadka noocaaseen waxba ka jirin ayaa caqliga bini aadamka diintu ka xoraysay oo nabigeennu waa ka yidhi salawatu rabbi wasalaamu calayh man ataa caraafan fasa'alahu can shayin lam tuqbal lahu salaatun arbaciina leyla mid wax sheeg sheega ma kitaab furaa ama dhulkuu xarxariiqaa ama xidiguhu fiiriyaa wadaad wax sheegsheega ninka u tegey oo wax weydiiyey afartan beri salaad laga aqbali maayo hadduu intuu u sheego uu ka rumaystana wixii nebi maxamed lagu soo dejiyey waaba ku gaaloobayba maxaa yeelay maskaxdaada xidh adeer horay u soco gadaal ha soo egin warkaa waa la diiday ya horay u soco maskaxdan iyo caqligan waxaa laysu siiyey in lagu shaqaysto burhaanta lagu fiiriyo dilada lagu fiiriyo wixii ilaahay soo dejiyey lagu fahmo khuraafada iyo waxaan waxba ka jirin laga xoreeyo ayaa loogu talagalay qur-aanka kariimka sidaas daraaddeed baad arkaysaan marar fara badan arrimahaasuu inoogu yeedhay balu fiirsada sida qur-aanka u hadlayo afaman yakhluqu kaman laa yakhluq afalaa tadakaruun war cid wax abuurtay iyo cid aan waxba abuuri karin ma siman jawaabtu maxay tahy ma sin qul ara'aytum ma tadcuuna min duuni illah arunii maada khalaquu min alard am lahum shirkun fi الsamaawaat iituunii bikitaabin min qabli hada aw ahaaratin min cilmin in kuntum saadiqiin war waxaanaad caabudaysaan caddayn u keena burhaan iyo daliil u keena hada khalqu اllah faarunii maada khalaqa aladiina min duunih waxaanaan arkayna ilaahay baa abuurtaye kuwanaad caabudaysaani waxay abuurteen balna tusa maxay abuurteen waxay abuurteen ma jiro qur-aanku aad buu uga hadlayaa markuu ka hadlay ilaahay kelinimadiisa wuxuu yidhi low kaana fiihimaa aalihatun ila allahu lafasadataa waa daliil caqliya la yidhahda samaawaadkan iyo dhulalkani hadday ilaahiye kaloon alle ahayn jiri lahaayeen hadday jiri lahaayeen alle wax weheliya oo awooddiisoo kale leh samaawaadkiiyo dhulkani sidan uma dhisnaayeenee way fasaadi lahaayeen sooma aayadda kale ha sii fasirayso alla yidhi tabaaraka wa tacaala ma اttakhada allahu min waladin wama kana macahu min ilah idan dahaba kullu ilaahin bima khalaqa walacalaa bacduhum calaa bacd hadday ilaahyo kale jiri lahaayeen haddee adduunkan sidan isugu nadaamsan ma nadaamsanaadeene way isku qabsan lahayn markay isku qabsadaanna ama way kala adkaan lahaayeen meel lagu dagaalamayna raadkeeda inoo muuqan laha soo ma samaabaadkayna dhulalka haddii laisku qabsan lahaa oo laba islale isku qabsan lahay soo raadkooda inooma muuqde ama meehe wayba kala goosan lahay or intaada la tag annaynteeda la tag waa la kala jeexan laha soo ma marka adduunkan sidii aan u aragnay ilaahay u abuuray in u nadaamsan iskusi u jeeda wax isbeddela aan lahayn muxuu muujinaya ya hal awood inay u talisu ku tusaya soo ma waa yani caqligaagaa la baraarujinaya sidaas marka wax weeyaan inta aan kaga gudubne qur-aanka kariimka iyo diinta islaamku caqliga way karaamaysay wayna sharaftay wayna cisaysay laakiin ma aha in uu yahay wax walba isaga yahay mana aha inuu isagu wax walba asaas u yahay mana aha inuu meel walba geli karo ee awoodii xad buu leeyahay inta xuduuddiisaa lagu karaameeyey wixii xuduuddiisa ka baxsanna waa laga xakameeyo waa laga qabtay sidaasaa diinta islaamku caqliga ku karaamaysa أهلا haddaba caqligu iyo maanka bini aadamku waxyaalaha uusan awood u lahayn xaqna u lahayn waxaa ka mid ah ilaahay waxyiguu soo dejiyey iyo diintiisii inuu isagu intuu miisaan u noqdo wuxuu rabana diido wuxuu rabana ka ogolaado arrintaasi caqliga awooddiisa way ka baxsantah maxaa yeelay ilaahay waxyigiisa uu soo dejiyey ama qur'aan ama xadiid ah waa allihii qeybka ogaa ee xakiimka ahaa yaa hawshan wata hadalkiisii iyo axkaamtiisii waay caqliyow adiga oo iska xadidanoo tabartaadu xadidan tahay miyaad rabbigaa wax ku diidi kartaa oo wax rabbigaa ka yimid dhihi kartaa ma jiro oo wuxuu yidhi saasuu u jiraa uma jiro dhihi kartaa oo wuxuu si u jidayay dhihi kartaa waa laga fiican fiicanya oo wuxuu meel dhigay aad beddeli kartaa awooddaa miyaad leedahay yaa malihid haddaba goormay bilaabatay in ruuxa ama cidda ilaahay waxyigiisa caqliga laga hormariyo ama lagu diido lagaga hortago taariikhdeedu way fog tahay dabagal iyo tixraacid markaynu sameyno xididka dib u raacno arrintaasi waxayna la gelaysaa ninkii la dhihi jiray ibliis ibliis wuxuu ahaa maankiisa ciddii ugu horrayso ka hormarisay ilaahay waxyigiisa iyo amarkiisa qur-aanku wuxuu inoo sheegay alla tabaaraka wa tacaala malaa'igta oo ibliis markaa ku dhex jiro inuu ku yidhi waxaan abuurayaa aadam oo dhoobaan ka abuuraya markaan abuurana u sujuuda amarkii markii la siiyo aadam la abuuroo sujuuda la yidhi waxaa isa soo taagay oo amarkii diiday ibliis soo ma muxuu ku andacooday war maxaad u sujuudi weydood uga hadhay malaaigta uga hadhay u sujuudi laada muxuu yidhi aasjudu liman khalaqta tiinan buu yidhi oo ma waxaad dooba ka abuurtaan anigu u ya mar kale alla wuxuu sheegay inuu yidhi qaala ana khayrun minhu khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min tiin anaa ka khayr badan oo ka fiican maxaa yeele aniga dabbaad iga abuurta isagana dhoobaad ka abuurtay maadaama anigu aan ka fiicnahay oo cunsurkaad iga abuurtay uu ka fiican yahay cunsurkaad isaga ka abuurtay seen ugu sujuudi waay asalku wuxuu haddii labadanada miduun loo sujuudahay inuu isagu ii sujuudo laanna anaa ka fadli badane qaacidaa muxuu dhigtay marka qaacido wuxuu dhigtay caqligiisa uu ka helay oo maankiisa ka helay oo dhahaysa kow horta dhoobada iyo dabka dabkaa ka fiican ma isagaa dejistay wuxuu ka helay maankiisa marka labaadna mid labaad buu dejiyey oo iska dhaadhiciyo uu yidhi labada is-ixtiraamaysa isu sujuudaysa mar walbaba midka laga fadli badan yahay bay tahay inuu sujuudo oo uu sujuudo midka ka fadli badan labada muqadimiya qaaciduu dejistay labadaba qaacidona waa khalad soo ma labadaa qaacido markuu maankiisa ka helay amarkii alle ee ahaa war sujuud ma fiirinine maankiisii buu dhuuxay wixii maanka ka soo baxay buu ku diiday ilahay amarkiisa halkaa maxaa inooga soo baxay marka ciddii ugu horraysay oo maankiisa wuxuu ka helay iyo caqligiisa ilaahay waxyigiisa ku diidoo kaga hor tagtay ibliis buu ahaa soo masaladaas ma cadda sidaas daraaddeed waa sunnatun ibliisiya waa dariiq ibliis laga dhaxlay way ka soo tagtay ibliis shubhadaa iyada ah wuxuu afka u geliyoo u laqinay dadkiisii raacsanaa ee gaalada ah markaasaa waxay dejisanayaan maskaxdoodii caqligooda waxay ka heleen bay waxay kaga hortegayeen ilaahay rusushiisa iyo waxyigiisa maalan qur-aanka qisooyinkiisa markaynu akhrino rusushii ilaahay soo diroo nuux u horreeyey markay ummadahooda u yimaadeen maxay ku yidhaahdeen maxay ku yidhaahdeen bashar bini aadam annagoo kalaa tahay ilahay muxuu malag usoo diri waaya haddii cidna loo soo dirahay ma malagna loo soo diro oma malaa'ig baa tihin idinku marka malag laydiin soo dirahay soo bini aadan ma tihin basharaad isfahantaan baa laydiin soo diray malag dhulka hadday malaa'ig joogi lahay malag baa lasoo soo diri laha waxay iska dhaadhiciyeen marka sidiisaba bini aadan malag baa la soo xaggiisa malagun baa laga soo diraa markay intaa ka heleen maankooda bay rusushii waxay la yimaadeen iyo waxii kaga hortay waxay idhahdeen adeer adiga malag miyaata bini aadan idinkoo kalaana dee malag baa idin la diray iska tag mar kale waxay iska dhaadhiciyeen haddii ilaahay xaggiisa waxyi ka imaanayo waa inuu waafaqo wixii aan ab iyo awow ka soo gaadhnay wixii aynu arki jirnay wixii khilaafsan ninkii inoola yimaada waxba kama jiro maankooday ka heleen rusushii baa timid gaalnimadii iyo khlaaqxumadii iyo waxay ku jireen baa lagala hadlay war waxaad wadataan waxaanu naqaanay arki jirnay sooma khilaafsana ee maanka kalena ka helay haa waxba kama jira gaciska taga rusushii iyo waxyigiiiyo kutubtii ilaahay soo dejiyey waxaa lagaga hortegey oo lagu lagula dagaalamay wax yacani maskaxdoodii istintaajaad taqaaliid ay dejisteen wax iska dhadhiciyeen arrintaasina waa arrin asalkeedu yay ka soo jeedaa ibliis wa ina shayaaiina la yuuxuuna ilaa wliyaa'ihim shayaaiinu اlinsi waاljinni yuuxii bacduhum ilaa bacdin zukhrufa alqowli huruura shaydaan baa afka u gelinaya u laqinaya waxbuu u dejinayaa wixii buu sax uga dhigayaa qaacido waa asaas kadibna wixii bay wax ku miisaamayaan wixii sax oo dhan taasay kula dagaalamaya taariikh ahaan taalaasaa la maray waxaa ka mid a maalan markii la yidhi aakhare waa lays soo noolaynayaayo aakharaa jirto waa laysla xisaabtami doonaa waxay soo istaageen oo naf dhimatay oo lafa noqotay oo baaliyowday oo caradu cuntay oo baaba'day see laysugu soo celin karaa war waxaad sheegaysaa waxba kama jiro maba la qaadan kara lama liqi karo lama aqbali karo oo maxaan loo liqi karin loo aqbali karin calashaani maanku ma aqbali karo sidaas daraaddeed bay diideen dhinac kastaa laga maray oo laga dhaadhacay warba dhulkan nabaad guuraya roobka ilaahay keenee nooliye fiiriya mayd noolaaday sooma idiinma muuqan dad dhintay baa qaar ka mid inta la soo la hor keenay qaar waxaa lagu yidhi war allihii candhuufta idinka abuuray soo celintu miyay ku adagta dhinac kalea lagala hadlaa waxa lihi war samaawaadka iyo dhulalkan intan leega idinkaba idinka waaweyn allaha abuuray inuu idin soo celiyo maxay ku tahay dhinac walbaa laga maray in laga dhaadhiciyaa laisku dayay waa geli weyday waxaasoo xujaa maxay u geli leedahay calasaani waxa weeye maankooday ka heleen cid dhimatoo baabaada inaan la soo celin karin marka waa muqadima caqliya oo baadila ah sidaasay marka u jiri jirtay ibliis ka soo bilow eh ilaa ardadiisii iyo dadka isaga raacsani inay waxyaala caqliyaada ay kaga hortagaan ilahay waxyigiisa ku diidaan masale taariikh dheer laba eh. nabigeennaa yimi salawaatu rabbi wasalaamu calayh markuu nebigeennu yimidna sidiioo kale gaaladii uu yimid way diideen kitaabkii hadalkii alle risaaladii way ka hortageen wixii ummadihii hore kaga hortegi jireenba iyaguna kaga hortageen laakiin ilaahay qur-aanku ku tawaliyeyo wixii ay nebiga ku caarideen oo dhan qur-aankaa ka jawaaba nabigeenna sal lla slam intuu noolaa ummadda waxaa ku dhex jiroo saxaabada ku dhex jiray niman munaafiqiin ah oo korkaana islaamnimo ka muujisanayo dadka ku dhex jiroo tukanaya soomaya hoostana gaalnima kaga jirto qalbiga gaalnimo ku qarsanaya nimankaasi marar fara badan bay si qarsoon ay isugu dayeen inay waxyiga iyo nusuusta ay u radiyaan ayagoo maankooda iyo garaadkooda isticmaalaya laakiin wax badan uma suuroobin amaa ummadda inteeda kale saxaabadii nebiga sal lay wasalam iyagu waxay ahaan jireen saxaabadu iyo taabiciinta caqligooda iyo maankooda weligood aayadna kamayna hormarin xadiis nebina kama hormarin bal waxay xujo ka dhigan jireen ama aayad qur'aanah ama xadiis nebi war baad keentay soo maaha maxaa aayadda keen aaway xujadeeda waxbaad sheegtay soo maha aaway xadiiska ku tusay labadaa haddii lagaa waayo adeer guriga hooyada laad baa lagu leehay miaal haddaan soo qaadanno maalan abu saciidin alkhudri radi allahu tacala canhu ardaa ayaa wuxuu maqlay cabdullaahi ibnu cabbaasoo leh yaa waxaa looga sheegay ribaduu ka hadlaya intuusan ka laabaninba masaladan wuxuu dhihi jiray cabdullahi bn cabbaas inaba ariba fi nasii'a ribo daynun bay gashaa abu saciidin khudri baa loo sheegay markaasuu wuxuu ku yidhi ara'ayta hada aladii taquulu shayun samictahu min rasuuli illah aw wajadtahu fi kitaab illah casa wajal ibnu cabbaasoo warkan aad leedahay ribo daynun bay gashaa ma nebigaad ka maqashay buuhi mise ilahay kitaabkiisaad ka heshay waa labadaa un soo ma maskaxdaydaan ka helay socon mayso maankaygaa tusay socon mayso war ma nebigaad ka maqasho xadiid baad ku haysa mise aayad qur-aanaad ku aragtay war ma yaal waa un labadaa labadaa xujay marka laazimaya sidoo kale maynan ogolaan jirin maan bini aadan wax ka soo baxay iyo falsafad iyo hadal ruux leeyahay in waxyiga iyo axaadiista nebiga iyo qur-aanka lagaga hortago lagu caarido mayna marna ogolaan jirin miaal iyadana haddaan soo qaadanno imraan ibnu xusayn cimraan ibnu xusayn saxaabiga la yidhaha ayaa maalin maalmaha ka mid a ah, ardo rag ardaydiisoo la fadhiyay wuxuu u sheegay alxayaau laa ya'ti ila bikhayr xadiiskii nebiga ahaa xishoodku waxaan khayr ahayn lama yimaado xishoodku waa un khayr khayrun baana ka dhashay nin raggii meesha fadhiya ka mid oo la yidhahdo bashiir ibnu kacab la yidhaha baa wuxuu yidhi innahu maktuubun fi lxikmati ana minhu waqaaran wa minhu sakiina buu yidhi xikmadda waxaan ka helaynaa buu yidhi inuu xishoodku kala baxo midna uu xasilooni iyo wanaag yahay ya midna inuu yahay xasilooni midna uu deganaanshayahy kulli inuu wada khayr yahay annaga kuma hayna xikmadda xikmadda aanu dhaxallay oo dadka ka soo gaarnay way kala qaadaysaa aduguna waxaad xishood xishoodoo dhan waa wada khayr warkaasuu ka maqlay cimraan marka waa xanaaqay markaasu wuxuu yidhi uxadiuka can rasuuli illaah sal allahu calayhi waaalih wasalam wa tuxadiunii can suxufika waraan aniguna nebi maxamed baa yidhi baan kulee aduguna waraaqahaagaad wax iiga sheegaysaa soo maha ood xadiiska nebiga ku cadhidaysa riwaayo kale waxay leedahay aad buu u cadhooday ilaa ay labadiisa indhood ay guduuteen markaasaa wuxuu ku yidhi alaa araanii uxadiuka can rasuuli illahi wa tucaaridu ku celceliy warniyahu nebi maxamed baan kaaga warramayaa adiguna waa diidantood waad ka hor jeedaa see wax kaaya markaasaa bashiirna ku celiyey cimraan waa xanaaqay marka wuxuu leeyahay saxaabiga taabiciga xadiiska warinaya xanaaqii uu xanaaqay inuu zandaqo iyo diinla'aan ku tuhmaan ka yaabnay markaasaa waxaanu idhi innahu mina yaa abaa nujayd innahu laa ba'sa bihi ninku annagu naga tirsan yahay ninaan xumaan ku ognahay ma ah khatar buu galay khatar buu galay sababtu waxa weeye hadal nebi maxamed ka sugan ninka yidhaha war ka horgeeyaay saxaabada agtooda khatar buu ahaan jiray ibnu cabbaas waa kii ahaa haa markuu masalada sheegay wax hadalkii nebiga u sheegay baa waxay ku yidhahdeen ada abubakar iyo cumarna sidan ay dhaheen markaasuu xalaaqay markaasuu yidhi waxaan ka yaabayaa samada inay dhagaxyaal idinkaga soo daataan laydin rusheeyo sababtu maxay tahay aquulu lakum qaala rasuulu llahi sal ly waslam wataquuluuna qaala abu bakrin wacumar aniguna waxaan idin leeyahay nebi maxamed baa yidhi idinkuna abubakar iyo cumar baa yidhi baad ila agtaagantihin miya ma hadal abubakar iyo cumar baad hadalka nebi maxamed kaga hortagaysaan mayna aqoon jirin marka saxaabada iyo ardadoodii taabiciinta iyo a'immadii saasay ahaayeenoo wax la yidhaahdo maankaygaan ka helay iskaba dhaafe abubakar baa yidhi iyo cumar baa yidhi baynan marnaba aqbali jirin in aayad qur-aan ama xadiis lagaga hortago sidaasay marka ahaayeen marmarka qaarkood waxaa dhici jirtay saxaabadu ridwanullahi calayhim ama salafku ama saxaabadu inay marmarka qaarkood nusuusta qaarkood fahamkoodu inuu iswaafajin waayo aayad iyo aayad baa fahamkiisii maaha aayadu inay iska hor imaanayaan laakiin siduu isagu u fahmay fahamkiisii baa isku dhacaya markaasuu wuxuu u ekaanayaa macnihii aayaddan uu ka fahmaya macnihii aayaddan baa iska yaa isgaraacaya ama xadiis iyo aayad baa macnahoodii uu kala saari waayaya markaasoo kaleana say doonaan mayna yeeli jirine nebiga intay u noqdaan bay dhihi jire rasuulilaahi bal sidan iswaafaji miaal waxaynu usoo qaadan karnaa maalan iyadana nebiga sal lay waslam maalin maalmaha ka mida baa wuxuu yidhi man nuuqisha alxisaabu cudib man nuuqisha alxisaab cudib ya ha manxuusi mi ah manxuusiba cudibha ninkii la xisaabiyey oo maalinta aakhara lala xisaabtamo waa la cadaabay markaasaa caaisha waxay tidhi xadiiskaa maxaynu ka fahmi nin kastoo xisaab la mariyo waa la cadaabi saasaa daahirka laga fahmi sooma markaasaa waxay tihi oo rasuul ilaahiow soo ilahay soo qur-aanka ku leh fa ama man uutiya kitaabahu biyamiinihi fa sawfa yuxaasabu xisaaban yasiiran yaa dadka qaarkood xisaab fudud in la xisaabahayo qur-aankaaba sheegay adiguna waxaadna leedahay ruuxii la xisaabiyaba waa la cadaabay xoogaa soo soo hadalkaaga iyo aayadda bal iswaafaji say isu markaasaa nebigu wuxu uhi sal lla wasalam bala walaakin dalika alcardu taa aayaddu ka hadhay ka hadlayso bandhig baa la dhahaa waman nuuqisha alxisaabu cudib nabi sal la lay slam middaan anigu ka hadlayana xisaabtiisa in ruuxii lala lafaguro oo qodob qodob laysula taago oo lala findhicilo yaa lala findhicilo ruuxaasi waa halaagsamaya laa shak xisaabtaada miyaad ka bixi karta laakiin aayaddu midday ka hadlaysa xisaabta fududa cardi baa la yidhaahdaayo macnaheedu wax weyaan addoonku markuu yimaado aakhara tago alla tabaaraka wa tacaala baa qaabilaya meel asturuu gelinayaa dunuubtiisii iyo khaladaadkiisii wuu soo hordhigayaa waa la qirsiinayaa tan ma gashay haa tanna ma gashay haa tanna ma gashay haa markuu wada qirto oo is yidhahdo wallaahi wax maanta waa halaagsanta ayuu ilaahay wuxuu leeyahay adduunkiina anaa kaa asturay haddana waan kaa cafiyay kac jannada aad baa la taas way midduu nebigu ka hadlayay markuu leeyahay ya taa way cardiga aayaddu miday ka hadlaysee fa sawfa yuxaasabu xisaaban yasiiran waa bandhiggaas iyo cafigaa ka dambeeya ama xisaabtaada hadday say tahay lagula xisaabtamo taa iyadii inaad in lagu cadaabi shaki male taasi waxa weyaan badbaadi mayse marka u fiirsa siduu nebigu sal lay sl caaisha fahamkeedu siduu noqday iyo siduu nebigu ugu kala jiheeyey aayadda iyo xadiiska soo saas maa mid maanta jooga hadduu imaan laha wuxuu dhihi lahaa war qur-aankiiyo qur-aankiiyo axaadiistu wayba ishardinayaan wayba isgoongoynayaan iyagaaba islaynahaya Ah, iska horjeeda war iskama horjeedaane fahamkaagaa iska horjeeda soo maari marka meeshii markay fahmi waayaanna nebigay u noqon jireen salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxaa ka mid a maalan kusoo gabagabaynaynaa nebigu sal lay slam maalin maalmaha ka mida wuxuu yidhi laa yadkhulu nnaara axadun baayaca taxta ashajara naarta geli maayo ruux geedka hoostiisa nebiga beeca iyo ballan kula galay beecadii beycat ridwaan ee suurat lfatxi ilaahay kaga warramay ina aladiina yubaayicuunaka eh, taxta ashajara ya aayaddaasaa laga hadlaya raggii beecadaas galay nebigu wuxu uhi sal lla alay wasalam dhammaantood jannaday galayaan xafsa bintu cumar baa meeshaa ishkaal ka galay oo jannaday galayaan haa markaasay rasuulilah ilaahay sooma dhihin wa in minkum ilaa waariduha soo qur-aanka ilahay kuma dhihin mid idinka idinka mida ma jiro ilaa naartuu ku aroorahaya qur-aanku wuxuu leeyay kulligii naartaad ku arooraysaa adiguna waxaad leedahay qoladii geedka hoostiisa beecada ku gashay iyagu jannaday galeey iswaafaji wa markaasaa nebigu wuxu uhi sal lla alay wasalam alam tasmacii qawla allahi tacaala oo soomaadaa maqan ilahay hadalkiisa aayadda israaci waay aayadda akhri dhammaystir maxay leedahay yah uma nunaji aladiina اtaqow wanadaru الظaalimiina fiiha jisiya macnaha fahno xabsa wuruudka waxay u qaadatay gelitaan arooridda waad ku arooraysaan waxay u qaadatay waad gelaysaan arooridduna macnaha meehe ayaddu waxay ka hadlaysaa naarta waa la wada dul mari dadka dhan naarta waa marayaan midna korkeeduu marayaa waa gudbayaa midina waa gelayaayoo hoos buu u gelayaa marka wuruudka aayaddu ka hadlayso iyo gelitaanka jannadee nebigu ka hadlayo farqi baa u udhexeeya soo ma fahamkiibuu marka u saxay nebigu sal la alay slam alwuruud shay waadukhuulu shay soo ma labadaa macnuu nebigu u kala saxay sal la alay aslam marka waxaad arkaysa saxaabadu ridwanullahi calayhim haddii fahamku waxoogaa qaar ka mida sidii ay wax u fahmi waayaanoo ishkaal ka galana nebigay u noqonaya sal lay alay slam wixii hadday fahmaanna hadalka keeni maayaan laakiin marnaba agtooda ma yaalla wax la yidhaahdo maankayga iyo maskaxdaydaan ka helaya caqligaygo aayaddani ma jirto ama xadiiskani ma jiro ama sidaasi sax ma aha arrintaasi wax warkaasi war agtooda yaallay ma uu aha goormuu bilowday horaan waxaynu ka soo taaraakhaynay ibliis buu ka yimid ummadihii gaalada ahaabaa ku dhaqmi jiray oo waxyiga kaga hortegi jirtay laakiin nebi maxamed intii raacday ma aysan lahayn ayib goormuu ummaddan ku bilowday marka halkaasaa insha allahu tacala darsigeenna soo socda caqliga in sharciga iyo waxyiga laga hormariyo ummaddan goormuu ku bilowday waa darsigeenna habeen dambe insha allahu tacala hada billahi towfiiq wasali allahuma waslm wbaaraka cala nabiyina muxamed wcala alihi wasaxbi waslm